bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa wabacd waxaynu maanta gelaynaa gaswatu طaa'if ama duulaankii ama weerarkii uu nebigu ku qaaday calayhi الsalaatu wasalaam meesha طaa'if loo yaqaano kadib markii qabiilkii hawaasan la odhan jiray ay kala burbureen firdhadkoodii ay u kala yaaceen meeshii la odhan jiray nakhla iyo awtaas baaqigii ka hadhayana waxay markii labadaa meeloodna lagaga sii daba tegay waxay u sii jeesteen magaalada loo yaqaano aaif magaaladan aif oo ay marka horeba galeen nimankii reer banu saqiif la odhan jiray oo uu hogaaminayo ninkii madaxda u ahaa ee la odhan jiray malik ibnu cawf nasri oo hawaasin ninkii madaxda ka ahaaya <clears throat> malik ibnu cawf iyo ciidan wixii uu watay waxay galeen magaalada طaa'if طaa'if waa meel dhulbuureed ah waa magaalo suur fiican eh, ama eh, teedad wanaagsan magaalada dhammaanteed uu ku wareegsan yahay qalcado iyo xusuun leh mana jirto magaaladaasi meel laga geli karayay ilaa iyo albaabka mooyaane yani albaabada ay xusuuntu leedahay magaalooyinka dayr baa lagu wareejin jiray ciidamada iyo waxa la iskaga celiyo marka magaalo aad u adag bay ahayd dhulka qura ee suurtagala ah in laga galaana meelaha dayrarka ayuunbuu ahaa muddadii ay urursanayeenna waxay magaalada dhigteenoo ku xaraysteen xoolo la yidhaahdo waxay ku fillaan karayeen ilaa iyo muddo sannada macnaheedu waxa weeyaan sannada dhan dagaal ayay ku joogi karayeen muslimiintu waxay soo gaadhay daa'if baa la yidhaahdaa shawaal labaatankeedii meelaha oo kadib markii dagaalkii xunayn iyo saraayaadkii laga daba diray nakhle iyo awtaas markii ay dhammaadeen oo bisha tobankeedii ama shawaal tobankeedii meelaha dhammaaday waxaynu odhan karnaa kuwa soo bilaabmay baan leenahay shawaal tobankeedii ilaa iyo qaatay muddo toddobaad meelahaasi ama ka badanba muslimiintu waxay isku dayeen inay markaa xisaar geliyaan ama isku weeran ka qabtaan magaalada daa'if la yidhaahdo oo aanay suurtogal ahayn meel ay ka galaanna aanay furayn yacnii meel allaaliya meel duulimaad lagaga qaadaa ma fura waxaa qura furan in la go'doomiyo marka waxay go'doomiyeen baa la yidhaahdaa muddo dhowr iyo toban maalmooda ah. muddada go'doomiska yacnii riwaayaad badan badan baa ku soo arooray oo ku tilmaamaya wakhtiyo kala gedisan lagana yaabo qaar dhowr iyo toban bay sheegayaan ilaa afartan casho laakiin xaqiiqa ahaan markaynu eegno waxaad odhan kartaa kollay muddo dhowr iyo tobana way gaadhaysay inta meesha tan ay go-doon ku jirtay marka aynu duuduubno taarikhda inkastoo axaadiis saxiixa ay afartaniyo ku soo aroortay haddana waxaad moodaa qolada taarikhdu inay isku dayaan inay bushiyaan sababtuna waxa weeyaan muddadii wakhtigii uu cimraystay iyo madiine ku noqday iyo wakhtiga uu halkan joogay marka la ysku darabay leeyiin muddooyinkan la tiltilmaamayo way ka badantay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo socday magaaladatan taa'ifa waxaa la yidhaahdaa ariiqii qadiimka ahaa buu soo maray ee taa'if xagga koonfureed ka soo gelayey oo waxay soo mareen eh, nakhl alyamaniya meesha la idhaahdo dabeetana qarni اlmanaasil oo aan odhan karno waa meel siddeean kilomitr u jirta maka ama saddexiyo konton kilomitr u jirto aif yani waddada hadda la mare ee laamiga ahi way ka dhowday waddadan markaas nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay soo mareen waxaanu ku talagalu nebigu calayhi salaatu wasalaam hawaasan imdaadaadka ama taakulaynta ay siin karto iyo reer banu haqiif inuu kala gooyo muslimiintii waxay soo degeen magaaladii waxaynu dhi waa qalcado iyo suurar ku wareegsan oo aan lahayn meel laga galo markaa meel u dhow qalcadihii ay lahayd daa'if ayay soo degeen laakiin waxay degeen baa la yidhahdaa meel leebabku ay soo gaadhayaan dabeetana nimankii gaaleed leebab aad u tiro badan labay ku soo daayeen taasi waxay kaliftay markaa haddana inay muslimiintii mar labaad isku dayaan inay ka yaro durkaan markii uu ku batay lababkiiyo wixii waxaa la yidhahdaa dagaalkakani waa dagaalka qure muslimiintu caadigii nebiga calayhi salaatu wasalaam siday nimanka taarikhda qora ay soo sheegayaan ay isticmaaleen laba shay oo aan dagaalada kale lagu isticmaalin mid waa shayga loo yaqaano dabaabaadka yani dabaabaddu maaha tan iminka kaaraha ah ee aynu naqaano waxaa jiri jiray cahdiyada horeba hal dabaaba la yidhaahdo dabaabadaasi waxay ka samaysnaan jirtay baa la yidhaahdaa alwaax ama looxaan ad adag oo harag lagu dahaaday oo markaa aan leebkan iyo waxaan dhadhowa waxaan lasoo tuuraa aanay ka soo dusaynin cajilado yarar ama taayiro soconayoo kalena way lahaan jirtay markaa qofka ama cid inta dabaabada lasoo dhexgeliyo ayay soo kaxaynayaan markaa leebabka lagu soo ganaya waxaasoo dham waxba yeeli maayaan ilaa ay suurka derbiga ka soo gaadhaan si derbiga ama ay u qodaan ama ay wax uga sameeyaan ama noocaasi oo kalea nmade siaa dabaabadaniba xabada yar u celisay ninka wata aanay ugu dhicin ayay dabaabaadkaasina ahaan jireen waxaa lagu tilmaamaa dagaalka kan waxay muslimiintu adeegsadeen aaladaasi khashabka adag iyo ka samaysan jaldiga ama haragga ka samaysan ee taa'irada wareegaya leh ee si suurka ay ugu soo dhowaadaan waxaa la idhaahaa markii ay derbigii yimaadeen muslimiintuna dee kolley wax kastaba sida dabaabadahan caadigaa arbejesebanka ah, loogu dhufto ama bahalladan waxaa la isticmaali jiray waagaana bahallada dabaabada loo yaqaana aanu gamuunku karayn gamuunku wuxuu lamid yun de iyadoo gaashaankii uu ku dhacay gaashaanku ba ila wuxuu ka samaysnaa uun harag dabaabadaha noocana waxay ku isticmaali jireen baa la yidhaahdaa wax la biraa la gubi jiray bir kulul baa markaa lagu soo tuuraya de waxaynu naqaanaa maaskana in birtu ay jeexda ama si ay daloolinayso marka waxaa lagu isticmaalaya alxadiid ilmuxamaa ama birihii la kulayliyeyba oo lagu soo ganay taasi waxay keentay in dabaabadihii ay daldalooshameen oo haddana muslimiinta ay dib uga baxday waxaana yidhaahdaan waa uu dagaalkii ugu horeeyey ee muslimiintu ay adeegsadaan aalaadka kan manay haysanin muslimiintu markaas baa lagu tilmaamaa aaladaha lagu burburiyo derbiyada wakhtigan waxaa kaloo la sheegay o culammaai taarikh sheegaan meel jarsh la yidhaahdo alyamani iyo jarsh alyamaniya la yidhahda waxaa jirtay waxaa lagu samayn jiray dabaabaadka iyo bahallo la yidhahdo manjaniiq manjaniiqu waa isna ul dheer ama geed dheer oo taayiro la wareejiyo leh oo geedka lasoo foororinayo oo kiish xagga sare laga saarayo ama saan oo kale saantaasi ama dhagax lagu gurayo ama biraha qululiya wax lagu gurayo dabeetana la daynayo tuurasho waa wadhaf weyn oo kale marka iyana waa bahal wax lagu tuuro isagana manjaniqyadanna waxaa loo adeegsadaa in derbiyada lagu dumiyo ama hub culculusoo waaweyn oo kale sidii madaafiicdo kale in eh, loo rido waa halkan maanta madaafiicda laga isticmaalo kale waxaa la yidhahdaa beriga wakhtiga kan eh, manjaniqyana muslimiintii way adeegsadeen bay idhaahdaan qolada taariikhda qorta qaar waxay dhahdaan manjaniiqyada tan waa la soo iibsaday oo meeshaas u dhoweyd baa laga keenay qaar waxay sheegaan maahe salmaan ilfarisi saxaabigii la odhan jiray baa u tiltilmaamay qadiyada tan oo u hindisay calaa kulli xaal riwaayadka arrimahan ka hadlaya waxaa ugu badan un axaadiis mursalah mursalka tamartiisana dee waa iska taqaaniin waxaynu odhan karnaa waxay adeegsadeen baa la yidhaahdaa dagaalka kan manjaniiqana waa la adeegsaday laakiin ma ahayn manjaniqyo ku filan oo dee xusuun badan dumin kara ama wax badan qaban kara marka la isku daro labadan shay ee la adeegsadayba way suurtoobi weyday uun in la dalooshado ama la furto qalcadihii waxaa la isku dayay in xisaarka muddo lagu hayo waxaa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida axaadiis mursal ay tilmaamayaan oo kale wuxuu haddana isku dayey in beerihii agtooda ama damin dhulku beeralaye waxbuu ahaa in beeraha qaar la gubo ama la googooyo cinab iyo nakhiil iyo caynka kuwiina nebiga munashada bay ku sameeyeenoo way qayliyeen inuu ka daayay nebigu calayh salaatu wasalaam uu iska joojiyey waxaa la isku si kasta oo meesha loo geli karo oo way adkaatay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey inuu iclaan bixiyo iclaankaoo la yidhaahdo dadkan addoome ay haystaanee guda ku jira addoommahoo waa loo dhawaaqay ciddii soo baxday ee meeshaa ka soo baxda xor baad tahay waxaa la yidhahdaa addoommihiina waxoogaa ayaa soo dhacay waxaa la sheegaa ilaa dhowr iyo toban nin oo abubakr athaqaf iyo ay ku jiraan ayaa iyana soo daato dabadda u soo baxay waa islaameen dabeetana waa la xoreeyey iyagana waa la sii daayey inahaasoo dhan marka laysku daro un haddana may suurtoobin in qalcadihii la jebiyo ama se la dhaafo muslimiintiina waxaa aad uu markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam isku dayey inay balyana gantaalladan badiyaan oo aad u isticmaalaan walidaalika waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku tilmaamayay man balaga bisahmin falahu daraja fi ljanna ninkii gamuun gaadhsiiye nimankaasiba hal darajo jannaa ah buu leeyahy markaasaa gamuunadiina la waday waxaasoo dhan may suurtogelin in la furto qalcaddii dhanka kale waxay culammada taariikhdu tilmaamaan inay muslimiintaba ku badatay dhaawicii waayo iyagii waa makshuuf dabadda meel bannaan bay ka joogaan eh, gammuunka iyo leebka iyo wixii la soo tuurayo o dhan waa lala dhacaya qolada kalena waxay kaga jirtaa eh, dhufaysyadoodii bay kaga jiraan saa daraaddeed waxaa la tilmaamaa in dhaawacu muslimiinta ku batay sida xadiidkii saxiixulbukhaariga uu tilmaamayey waxaa kaloo la sheegaa sida ibnu isxaaq biduuni sanad uu ku warinayo ilaa iyo labiyo toban nin in laga dilay muslimiinta meeshaba way leeyihiin aan nimanka gaaleed lagaba dilin sida xaadiis mursal abu daauud ay tilmaamayaan saddex mooyaane aan wax kalaba iyaga laga dilin waxaa riwaayaad saxiix iyaguna bukhaari ku sugan ay tilmaamayaan xataa nebigu inaan xoog ugu qastinin meeshan in xoog la ysugu maqiiqo ama in la furto laakiin laga dan lahaa in shawkadeeda nimankan xoogoodun in la yaro jabiyo tamartooda la tusiyo waayo marka kan daa'if waa dhul ku dhex yaala muslimiinta koono walba muslim ka xigo markaa meel tijaare ay leeyihin u soconaysaa ma jirto meel kale ay mari karaan ma jirto waa sideoda isaga tahayba magaalo yaroo goodoonoo ku dhex taalla dhul muslimku uu furtay oo dhan walba muslimiin ay ka xigto waxaana la yidhahdaa waxay ka mid ahaayeen dadkii uu nebigu la jeclay calayhi salaatu wasalaam islaamnimadooda ama inay islaamka qaataan waayo dad baa la yidhahdaa ahlu fatana wadakaa ayuu ku tilmaamaya karamdiyaa ilcumar inay nimankaasi ahaayeen waana dee meesha aad garan kartaba inuu nebigu u qastiyey maka markii ay waxba ka dhegaysan weyday meeshii labaad ee isyidhi diin gaarsii ayay ahayd uu qolada tan uu tegey bacdu saxaaba baa waxaa la yidhi waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow nimanka kan nimanka habaar reer taqiif naga habaar dabeetana nebigu wuu duceeyaa la yidhi wuxuu habaarkii wuxuu uga dhigay allaahuma hdi taqiifa ilaahu reer taqiif soo hanuuni ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam habaar uga dhigay sida xadiid uu termedi warinayo albanina uu saxiix ku sheegayo inkasta uu leeyahay saxiix buu noqon lahaa buu yidhi calaa sharti muslim lowlaa cancanatu abi zubayr nin eh, ayuu cancanadiisa diidan yahay waxaynu odhan karnaa uun muddo markii lagu hayay go'doomintaasi waxa suurtoobi weyday in la furto dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray markii waxoogaa la isku tuurtanay waxba suurtoobi waayeen in la guuro laskaga tago bacdu saxaaba markaa yaro adkaysto o ilaahay rasuulkiisiyo aynan ka tegin nimanka aan dagaal la gallo saasaa jeceshiin baa la yidhi bal waaye wada cabaar haddana gammuunkii markii muddo la wadwaday waxaa muuqatay inaan waxba soconaynin mar labaad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iska tagna xisaarka aan ka furno qoladanoo ka tagno markii dambe waa la yska aqbalay markii la arkay inaanay suurtagal ahayn in la furan karo sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayey waxaanay ku noqdeen meel jicraana la yidhaahdo jicraane waxaa la tegey baa la yidhahdaa maalintii hanaad ee dilqacda maalintii shanaad ee dilqacda ayaa jicraana la tegey waa haddaynu qaadano ra'yiga ahaa dhowr iyo toban inay ku jirtay jicraana waxaa jooga markaa haniimadii ama xoolihii tirada badnaa ee laga furtay nimankii reer hawaasan iyo haqiifba qismada xoolaha ama qaybintooda nebigu mudduu dib u dhigay waxaanu sugayey bal ina in dadkan ay soo islaamaan ama ay diinta soo qaataan ama waxa isbedela dhowr iyo toban maalmood buu sugayey baa lagu tilmaamaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa xisaaru aa'if markuu ka noqday baa la idhahdaa in yaroo lacaga unbuu qaybqaybiyey mooyaane xoolaa intii badnayd meel buu ku hayey laakiin nimankaa reer hawaasan waa habsaameen kadib buu nebigu qaybiyey xoolihii haniimada ama xoolaha lasoo dagaalka lagu qabsado iyada sida qur-aanku sheegayo khums shan meelood marka loo qaybiyo meel nebiga ka wakiila calayhi salaatu wasalaam waa ka ilahay le waclamuu annamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiina wabni sabiil ilaahay wuxuu leeyahy ilaahay waxaa u sugnaaday iyo rasuulkiisa iyo kuwa e, qaraabada u saaxiib iyo agoonta iyo masaakiinta iyo ina wado qolahaasi khumus bay leeyihin baa layidhi shan meelood oo meel ahaan afar meeloodoo meel ahaanta kale waxaa iska leh dadkii dagaalka galay furtay ayaa leh hal saham ninka luguleyda a ah baa leh saddex sahamna ninka fardoolayda oo labana faraska lagu siinaya midna isagaa qaadanaya maala akram dayaal cumari wuxuu ku tegaya ra'yiga odhanaya waa xoolaha manquulka xoolaha guuritaanka u saaxiibka ah ama xoolaha hayru manquulkaa ah buu leeya ee beeraha iyo daaraha waxaa waxa ku saabsan imaamka muslimiinta ayaa u mukhayara inuu qaybiyo iyo inuu mulki caama uga dhigo muslimiinta oo muslimiinta oo dhamm ay wada adeegsato xoolihii la furto iyadoo aanay dhicin dagaal iyo waxaasi ee ilaahay uu nabiga u furo calayh salaatu wasalaam iyada fayi baa la yidhaahdaa faygaasna iyada masaalixda caamka ee muslimiinta ayuunbaa lagu bixinaya waa kuwa suurat اlxashr ay ka warramayso wma afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama yani ayaa kuwa ilaahay ka warramayo wixii aydan iijaaf ku samaynin ee khayl iyo rikaabtoona waxaydan u fuulin maa awjaftum min khaylin walaa rikaab falilaahi walirasuul kuwa alla tilmaamaya wey waxa kaloo bannaan baa la yidhaha xoolaha wixii nafliye ee dheeraada ee nooca kana ee haniimo ah ama haniimada intaan la qaybin in dadka qaarkood wax looga tiltilmaamo qabla ikhraaj alkhumusi minha aw bacda markaynu soo duudubno nebigu calayhi salaatu wasalaam xoolihii wuu qaybiyey laakiin wuxuu u qaybiyey qaab dadka badh xikmaddii ay ka yaro qarsoonto ay hore u garan waayeen xoolahan wuxuu u badiyey nebigu calayh salaatu wasalaam nimankii cusbaayee soo islaamay ee maka ka soo raacay nimankii reer baadiye ahaa ee diinta soo galay kuwii islaamnimada ku cusbaa waxaasuu xoolo badan maalintaa siiyey nebigu calayh salaatu wasalaam <clears throat> si islaamnimadu ay qalbigooda u degto maalan waxaa la yidhahdaa cuyaynat bnu xusni ninkii la odhan jiray khatafaan odayadeeda zacmadeeda ka mid ah nin reer banu fasaaraha buu ahaa cuyaynata bnu xusan oo kale boqol geela buu nebigu siiyey odaygii reer miyiga ahaa ee isna la odhan jiray alaqrac ibnu xaabis isna boqol geela buu nebigu siiyey baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam nimankuu maalmaha kan xoolaha badan siiye waxaa ka mid aha baa la ydhaha nin la yidhaahdo calqamata ibnu calaata waxaa ka mid ah alcabaas ibnu mirdaas nin gabayo ahaayoo isna odayada qabaayl ka mid ahaa waxaa ka mid aha baa la ydhaha suhayl ibnu camar saxaabigii nebiga heshiiska la gelayey sulxu xudaybiya ee mushrikiinta ka tirsanaa oo marka kan ka mid ah tulaqadii maka nimankii islaamee nebiga ka soo raacay waxaa ka mid ah xakiim ibnu xazaam waxaa ka mid ah abu sufyaan ibnu xarb waxaa la dhaha abu sufyaan boqolbuusii markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisii ou hebel la mid yarow dhalay markaasuu boqol siiyey markaasuu mid kala keenay markaasuu boqol siiyey bay riwaayaadka qaarkood tilmaamaan waxaasoo dhamina waa riwaayaadka ahlu taariikh yani axaadiis xoog badan maan arag laakiin waxaa cad un inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa kan uu u badiyey raggu xoolaa badan siiye waxaa ka mid ahaa safwaan ibnu umaya ibnu isxaaq qaa'imada nin ee boqol boqolka la siiyey laba iyo toban buu ka dhigay wuxuu kaloo sheegay shan ninoo iyagana boqolka looga yareeyo xoolo badan qaatay ibnu hishaamna labaatan iyo sagaal buu ka dhigayaa nimanka mu'allafatu quluubuhum ee xoolaa la siiyey hayrkiina waxay kusii dareen saddex iyo labaatan kale waxaa meesha ka muuqda konton iyo laba nin oo mu'alafatu quluubuhum ah in xoole aad u badan la siiyey xoolahan tirada badan le uu nebigu bixiyey dad badan oo zaciimadii qabaa'ilkan iyo odayadoodiiya ah ayaa islaamnimadii ku soo jiitay oo raalli ku noqday oo islaamnimadoodii fiicnaatay midmidh mooyaane ragga inta ugu badan le uu xoolahan siiyeyna markii dambe rag muslimiin oo aad u fiican bay noqdeen Eh, waa ka anas ibnu malik leh in kaana arajula xadiidkii saxiixu muslimka ku yaallay in kaana arajulu layaslim maa yuriidu ila adunya famaa yaslimu xataa yakuuna alislaamu axabu ilayhi min addunya wamaa calayha waxaa dhacaysay buu yidhi inuu mido u islaamo isagoo aan dan kala lahayna nebi maxamed xoolaha ku siiyuna xooladoon isagoo abay qaar islaamayaan buu yidhi laakiin marka ay islaamaan ayaa islaamnimadoodu fiicnaataa buu leeyahy ilaah iyo adduun oo dhan ay nacaan iyo waxa kor yaallaba oo ilaahay diintiisa ka jeclaadaan waxaad garan kartaa dadkan markan xoolaha la siinayay markii dambe islaamnimadu siday qalbigooda u badashay geel iyo ai iyo wax walba waa la siiyey boqol boqol geela weeyaan tan hore la sii siinaya ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam xoolahan uu bixiye waxaa la tilmaamaa safwaan ibnu umaya oo kale wuxuu leeyahay laqad caطaani xadiidka صaxiixu muslimka ku yaala safwaan baa wuxuu leeyahy laqad acaطaanii rasuulu اllahi salى اlahu alيه waslm ma acaطaanii wainahu laabqad الnaasi ilaya xooluu isiiyey buu yidhi tiro badan nebigu wixii uu xoolaysiinayey wuxuu isiinayey anigoo dadka isaga u necab buu yidhi ayuu haddana waxaanu xoolaa isiinayey famaa barixa yucطiinii kamuu zuulin buu leey inuu nebigu xoolun isiiyo xataa inahu la axabu الnaasi ilaya ilaa uu ka noqday buu leeyahy dadba kaanu jeclaa sidii xooluun laygu wadee lay bixinayey uun lay siinayey ayaan ka noqday buu leeyahay dadba kaanu jeclaa uu ka noqday safwaanna wuxuu ka mid ahaa markaa dadka kan almualafatu quluubuhum waxaad ka garan kartaa sidanuu nebigu uu xusinayey calayhi salaatu wasalaam markii dambena wuxuu gaadhay baa la yidhahdaa xad uu diido inuu qaato caaagii sanawiga ahaa ee muslimiinta markii dambe baytulmaalka nin walba xoolihii laga siinayey xataa markii dambe uu kuwaadiida idhahda anigu qaadan maayo yani islaamnimadii iyo diintu halkay ka gaadhay markii horena wuxuu leeya waxaaba la islaamayba hunguriga un sidii laygu waday xoolo ayuunbaa ilaahay islaamnimada qalbigayga dejiyey sideedaba adduunku ama hantidu insaanka meel adag bay kaga taala wainahu lixub lkhayri lashadiid baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala insaankuna mar walba caqliga lagama wada hogaamiyo marar badan baa jiro meelo kale laga hogaamiyo insaanka si awgeed buu nebigu wuxuu laha alayhi salaatu wasalaam tahaaduu taxaabu wuxuu nebigu leeyahay hadiyaad isa siiya wax isa siiya waa isjeclaanaysaa waxaa ah hubantiiyo qof hadduu wax iska kaa siiyo oo maanta ku siiyo berri ku siiyo saa damba ku siiyo maalinta damba ku siiyo maalin shanaadba inuu noqonayo min almaxbuubiin dadka aad jeceshahay agtaada ku fiican inuu ka mid noqonayabaa hubaala walidaalik ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam kuwa kan xoolo badan u siiyey waana ka dee ilaahay zakadaba ku tilmaamay sideedda zakada la siinay inay ka mid yihiin maxay walmualafa quluubuhum kuwa qalbigooda la soo jiidaya ka mida sideedda kooxood ee zakada la siinayo waxbixintu markaa wax fudud maaha nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam mujtamacaad u badani waxay ku raaceen sidii waxu siinayey unaanay gacantiisu u joogsanaynin ayaa dad aad u waxbixinta nebiguna kumay xidhnayn siduu dadka u kala jecel yihi yanii kuwo badanoo aanu jeclayn buu siinayy kuwa uu jecel yahayna wuu qadinayy walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidka saxiixa ku tilmaamayey wallaahi inii laucطi الrajul waadaci الrajul wاladii adacu axabu ilaya min aladii uci ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi nin baan wax siinayey ninna waan ka tegayey iyada oo kaan ka tegayey agtiisa lagaga jacayl badanya kaan wax siiyey yacni dadka sidaan ugu qaybinay kuwaan wax siinayey iyo kuwaan ka tegayey qaar badanoo aan ka tegayaan ka jeclaa buu nebigu leeyay kuwo aan wax siinayey walakin acطi aqwaama lima araa fii quluubihim min aljazaci wاlhalac qaar waan u siinayey buu yidhi xoolaha waxaan arkayay hunguriga iyo waxa ku jira waakilu aqwaama ilaa maa jacala allahu fii quluubihim min alghina wاlkhayr qaarna buu nebigu yidhi waxaan u tala saaranayey waxa ilaahay qalbigooda haninimo iyo khayr iyo iimaan dhigay ayaan u tala saarto shilin dhiibin buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu nebigu tilmaamayaa dad badanoo fiicanna inaanan waxba siinin dad iska liitana inaan siisiinayo islaan kuwan diinta iyo kasii fogaani xadiid kale waa ka nebigu leey innii la ucطii rijaalan xudathaau cahdin bikufrin ata'allafuhum xoolaan siinayey buu nebigu leeyahy rag imika gaalnimo ka soo baxay anigoo ku soo buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam waa ka nebigu lahaa innii la uci rajul wakayruhu axabu ilaya minhu makhaafa an yakubahu allahu fi nnaar qaar baan siinayey xoola buu nebigu leeya iyadoo qaar kale aanan ka jecelahay laakiin kuwa waxaan uga cabsi qabay buu nebigu leeya in ilaahay naar madaxa wejiga ugu rido war naarta kaga soo muslah oo ka soo dhowee baan u siinayey laakiin waxaa laga yaabaa xikmaddu marka ugu horraysa inaanay wada muuqanin sidaa daraaddeed baa ansaartii badh ayaa arrinkan hore u fahmi waayey dabeetana ragga badh ansaarta ka mid ah waxaa laga sheegay inay idhaahdeen ida kaanat ishidda fanaxnu nudca wa tucطa alhanaa'imu hayrana marka beledu joogtana annagaa naloo yeedhaya marka hantidu joogtana cid kalaa la siinaya oo dee xataa markii hawaasan la jabay ee ghaswatu xunayn markii jabku dhacayey ansaartii u yeedh baa la yidhi asxaabu baycati radwan iyo rag gaara baa loo yeedhay marka waxay leeyiin marka beledu taagan tahayna kuwa loo dhawaaqaya waa annaga markay waxbixintii iyo gacantu joogtana cid kalea wax la siinayaaba ragga badh laga sheegay rag kale waxaa laga sheegay inay idhaaheen yucطi quraysha wayatrakuna wasayufunaa taqtaru min dimaa'ihim nebigu alayh salaatu wasalaam quraysh buu wax siinaya annagana wuuna dhaafaya iyadoo qurayshta wax la siinaya weli seefaha iyaga dhiigooda aanu ka qalalin yacni kuwaanu shalayta diinta kula dagaalamaynay aan seeftuba dhiiggiisi ka baabiin naxantaa loo badinaya annaganana lama siinin warkaa markuu maqlay ayaa waxa uu yimi saxaabigii sacad ibnu cubaada la odhan jiray wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisi iyo ansaari waxbay sheeganaysaa sacad nin aad u saraaxo badan buu wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal adigu ka waran axaadiista qaarkood waxay tilmaamayaan inuu ku yidhi de aniguna nin tolkii ka miduun baan ah dabeetana wuxuu yidhi iigu wada yeel ansaar oo dhan meel buu nebigu ku ballayey ku ballamiyey qubadaa hoosteeda halkaa iigu wada yeedh buu yidhi ansaar dhammaanteed ansaar baa la isugu wada yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ansaar la isugu wada yeedhay buu la hadlay ansaar wuu u khudbadeeye wuxuu ku yidhi ansaare quraysh waa kuwa diinta ku cusub oo iminka jaahiliye musiibo ka soo baxay waxaan waxu siiyey waxaan rabay waxsiinta tan inaan ku kabo oo ku soo dhoweeyo miyaydaan idinku raalli ka ahayn in dadku adduunka qaato idinkuna ilaahay rasuulkiisii aa gurigiisii kula noqotaan gurigiinnii kula noqotaan waa maalintu nebigu lahaa haddii dadka oo dhammi waadi maro dooxa hadday dadku maraan ansaarina dooxo marto jidka ansaari martuunbaan aniguna mari lahaabuu nebigu leey alayh salaatu wasalaam muslimka o dhan iyo dadko dhan haddii la ysugu yadhayo wadda raacaan ansaarina keligeed ay waddo gaara raacdo ka ansaari marto ayuumbaan marayaa buu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sharxay markaasi ansaar waxbixintiisani waxay ku xidhnay waxaa la yidhaahdaa weliba axaadiista qaarkood wuxuu ku yidhi ansaaray miyaanan idiin iman idinkoo lunsan waanan ilaahay diintiisa idiin sheegi waan ilaahay gacantayda idinku soo hanuunin wou u manna sheegtaa layidhi nebigu markaase waxay dhahdeen bala balaa bay idhahdaan allah warasuulu amanu afdal markii dambuu nebigu ku yidhi maxay iigu jawaabi weydeen haddaad doontaan waa ii jawaabi kari lahaydena waxaa odhan lahaydeen wallaahi baan ku dhaartay iyadoo lagu beeniyaad noo timi markaasaanu ku rumaynay iyadoo lagu soo saaray baad noo timi markaasaanu kuu gargaarnay iyadoo caynkanaad noo timi yacnii wixii ayana lahaayeen buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam intaaba intaad tidhaahdaan baa runna ahayd oo aa ku run sheegi lahaydeen aniguna idin rumayn lahaana cidi beeniseen akhiira nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa wax idinla noqday lucaac in yaroo adduun dareer adduun yaroo aan qola u tuurtuuray idinkana islaamnimadiinnaan idin saartay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markay maqleen hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sababta kuwana wuxu kuwana wuxu waayey iyo nebiga agtiisa halkay ka joogaan iyo sida uu jecel yahay iyo haddii dadka oo dhammi waddo maro aan saarina meel marto waddada ansaareed inuu nebigu marayo iyo inuu horeba ugu soo tilmaamay almaxya maxyaakum walmamaatu mamaatukum nolosha inta la nooliyana in idinka laydinla joogi doono geeriya nololba inaan dhankiinna ahaan doono ayay ansaare aada u qiiroodeen wararkii ay isdhex marmariyeen iyo wixii waayo waxay arkeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanuu wax u bixinayaa inay tahay fii sabiil caqiida dad inuu diintan ku soo hago iyaguna dee awalba naf iyo maalba waxay u horeen waxay ahayd inay diintan ilaaliyaan hadafku midunbuu noqday markaa ansaarina waxay naf iyo maalba awalba u huraysay caqiidadan inaa ilaalisiyo diinta tan nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam waxoogagan hantidii uu kuwan u qaybqaybiyey wuxuu ugu qaybiyey isagoo raba inuu diinta ku soo labadooduba markaa inay fii sabiili alcaqiida uun ay u dagaalamayeen waxay kaloo dareemeen nabigu calayhi salaatu wasalaam iimaanka iyo caqiidada iyo waxa qalbigooda ku jira siduu raalli uga yahay ee ugu tala saartay iyaanu waxba u siinin dabeetana ansaari oohin bay bilaabeen nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshuu uga khudbadaynayey waa dhammaantood foorarsadeen baa laydhi aad bay u ooyeen maalintana u khushuuceen iyagoo le radiina birasuuli illaahi qisman waxada ilaahay rasuulkiisa baanu raalli ku nay annagu inaannu dheef iyo qayb u helno ilahay rasuulkiisu in annagana raaco aanu qayb u helno dadka kalena wixii adduun oo dhan iyaga la siiyo kaas baanu raalli ku nahay bay ise soo taageen maalintan siduu nebigu waxu bixinaya calayhi salaatu wasalaam nimankii reer baadiye ahaa qaar ka mid a ee dagaalkii xunayn iyo waxa ka soo galay waxaa ka muuqday jafa adayg iyo qalqalafsani waayo reer baadiyuu sidoodaba waa niman iska adag nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa qaarinta u yimaadana idhahdaan icdil cadaalad samee bay ku lahaayeen nebiga calayh salaatu wasalaam xoolahaasaa ad u qabayso ka cadaalad samee markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi shaqiitu in lam acdil waan hoogay haddaanad cadaalad samaynin buu nebigu ku lahaa calayh salaatu wasalaam cumar baa ka cadhooday say u hadlayaanoo ilaahay rasuulkiisiiyo kuwan aan laaya buu ku yidhi nebigu wuxuu yidhi macaada allahi an yataxadaa annaasu annii akhtalu asxaabi ma suurtagal aha ilaahay baa ka magan galay inay dadku ku sheekaystaan nebi maxamed saxaabadiisa ayuu laayaa nimankan reer baadiyihiina siday nebiga maalintan markay arkeen dee waxaana la qaybinayaa afartan kun oo neefoo adhiya iyo dhowr iyo labaatan kun oo neefoo geela tiro gaadhaysa ayuu nebigu meesha tan ku qaybinayay <coughs> reer baadiyihii iyo dadkii xoolaha jeclaay oo dhammina dacal walba nebiga way haystaan maalinta waxay gaadhsiiyeen intay nebiga say ugu buuqayeen ee ugu dhegdhegayeen ayuu geed isku nabay geedkiibaa marada kala hadhay dabeetana reerbaadihii dacalka nabiga go'ay qabsadeen ilaa uu yidhahdo acuunii ridaai waryaane war go'ayguuna siiye uu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam <coughs> war go'ayguuna siiye buu ku yidhi hadduu ahaan lahaa cadadu haadi alcadaa cadaadkan uu sheegaya nabigu waa shajaratu shawk meesha geedcaday badan ba ku yaallay waxaa geedcaday aragtaan hadday xool ahaan lahaayeen walle waa idin qaybin lahaunbuu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam waxba idinkama qaateen uma laa tajidunii bakiila walaa kaduuba walaa jabbaana manaydani aragteen buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam anigoo mid bakhayl ah ee dhirta meesha ku taalla hadday xoolo tahay waa idin siin lahaa manaydani aragteen anigoo mid been sheegayaah ama mid fulaa ah waxaa la ydhahdaa intuu neef dhogortii sidaa uga qabtay buu wuxuu yidhi wallaahi maa lii min fayikum walaa haadihi alwabra faygii soo wuxuu kaloo nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inaanay bannaanayn haniimada inta aan la qaybin xoolaha ciddii wax ka qaatay waa huluulkii inay xaaraan tahay oo aakhire lagu cadaabgelayo walidaalika waxaa la tilmaamaa nin karkara la odhan jiro mawlayaashii nebiga ka mid ah ayaa geeriyooday markaasuu nebigu wuxuu yidhi huwa fi naar naartuu galay markaasaa la baadhay dabeetana hal cabaa uu ka dhex qaatay xoolihii mara yarow meel gashaday baa laga soo helay nebigu calayh salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa amwaasha caamka ee ummaddu ay leeday inay huluultay tuugadeedu naarna lagu gelaya ninkan dhintay mara yara cabaa'a yar oo uu hoosta gashaday buu nebigu leeyahay iyadaa ku ololaysa oo uu naar la galay maxaad u malaynaysaa hantida ummaddu ay leedahay kuwa iska cunaya ama guranaya laa yajuus fi shariica marnaba hantida ummaddu ay leedahay walow ha yaraato maradaa yarna ha noqoto qayd in leegna ha noqotee aakhiro naar horcaamaysa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankan reer baadiye ee tirada badan leh ama hadalxumada ama hungurixumada ama waxa kan kula dhaqmayayna waa isaga dulqaadanayo marna kama cadhoonin siday go'a ugu jiidayeen baa la yidhahda meelaha nabarka ka sameeyeen haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaasi kamuu cadhoonin mana ka xanaaqin waayo mujtamaca kan inay islaamaan oo diinta soo galaan buu la rabay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu ahaa murabbi dadkan rabaynayo oo diinta baraya xoolihii markii uu qaybiyey ee uu dhammeeyey kadib ayaa waxaa la yidhi waxaa yimid qabiilkii hawaasan ahaa oo soo islaamay qabiilkii hawaasan ee xoolahan lahaa ayaa yimi oo islaama oo yidhi waanu islaamnoo diintii bay soo galeen dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war xoolihii iyo reerihii iyo caruurtii keen idiin celiya waxay idhaahdeen xoole waxba ku fali dumarkii iyo caruurtii sabyiga loo qaatay kuwa ha soo celiyey nebigu calayh salaatu wasalaam markaasi wuu khudbadeeyey saxaabadii bu dib isugu yeedhay wuu khudbadeeyey wuxuu yidhi inna ikhwaanukum haaulaa'i jaa'uuna taa'ibiin war walaaladiinna aa arkaysaan waxay inoo yimaadeen sida xadiidka bukhaari uu sheegayo walaaladiinna aa arkaysaan waxay yimaadeen iyagoo toobad keenay oo ilaahay u soo noqday aniguna waxaan rabaa buu nebigu yidhi inaan u celiyo wixii dumar iyo carruur laga soo qabsaday ee ninkii doonaya ee jecel inuu u celiyo yeel ninkii raba inuu dheeftiisa haysto qaybtii uu haniimo ku helay inuu haysto aanu celinna waxa koowaad ee ilaahayna siiyaa baan kaa siinayaa ee aadna yeel yacnii ii soo wada celiya ninkii raallinimo isagoo ah ku celinayaana ku celi ninkii kalena badiilkeedaan siinaya dayn ha u haysto oo dayn baanu uga qaadaya hadhow baan baaqiga siinayaaye ha soo celiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka intii badnayd waxay ahayd ayib waa ku niyadsannay u celinaya ilaahay rasuulkiisiyo bay dhahayd dumarka iyo carruurta o dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi kala garan maayo dadka wixii raalli ka ah iyo wixii aan raalli ka ahayn ee dib isugu noqda oo reer waliba gaarkiisa ha u baxo oo waxaa ogoshiin inay celisaan yani odayadiinu hay keenaan yani reerku celina celinay haddii la wada idhaahdo qaar iska aamusan baa laga yaabaa in xoolahoodii la qaato oo aan iyagu ku jirin kuwa raba inay celiyaan ee cid waliba gaar ha isugu noqoto oo curafaa hay keenaan odayadiinnu arrintiinna hay keenaan dadkii dib bay isugu noqdeen dabeetana waa la wada hadlay xoolihiina markaa iyagoo ogol ayay soo fareenoo dib u soo celiyeen midhadh baa diiday baa la idhaahdaa xaqoodii inay ka tanaasulaan midhahkuna waxay isaga ahaayeen niman reer miyi iyo noocdaa ah ka mid a ah. alaqrac ibnu xaabis oo kale ayaa isagoo hadlo wuxuu idhi amaa ana wamaa libani aniga iyo reerkayaga wixii u sugnaaday ma celinaya buu yidhi baa la yidhi cuyayna bnu xisn ayaa isna yidhi aniga iyo reer banu fusaara anigoo reerka qabiilkayaga afkiisa ku hadlaya ma celinayo kuwana waxay culamaa siira sheegaan inuu nebigu u ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam inuu siinayo culamaa siira waxay kaloo soo sheegaan nin gabaya ahaan jiro cabaas ibnu mardaas la odhan jiray ayaa isna yidhi aniga iyo reer hebelka iyagu celin maayo markaasay tolki yidhahdeen waxba sheegi mayse waa celinay anagu way ku yidhahdeen reer banu sulaym waxba kama jiraan wuxuu sheegay waa celinaynaa calaa kulli xaal labadan nin baa la sheegaa haddana taariikhda markaad dib usii baadho waxay ragga taariikhda qora ay soo arooriyaan alaqrac ibnu xaabis oo kale maalintaas in dhowr neef ama dhowr waxoogaa dumar iyo carruur yaro uu helay buu lahaa celin maayo laakiin dadkii markay islaameen ee islaamnimadu fiicnaatayna waxaa lagu tilmaamaa isaga iyo toban wiiloo uu dhalay inay dagaalada ku wada geeriyoodeen isaga iyo toban wiiloo u dhalay calaa kulli xaal saas baa loogu celiyey baa la ydhahaa nimankii reer hawaazan ahaana dumarkii iyo caruurtii wuxuu weydiiyey baa layidhi nebigu reer hawaazan waar maalik ibnu cawf iga warrama ninkii qaa'idka ahaa ee ciidanka watay waxaa loo sheegay inuu isagu hawaazan ka tego uu reer banu haqiif inuu daa'if kula jiro oo qalcadihii daa'if ku yaallay inuu galay wuxuu yidhi waxaa u sheegtaan hadduu yimaaddo reerkiisii iyo carruurtiisii iyo xoolihiisii iyo boqol geelaba inaan siinayo dee isna waa iskaga yimi ilaa meesha gaalnimubu ku hayste wax nafla kuma haysane waa iskaga yimi oo xoolihii iyo reerkii iyo boqol geelaba waa la siiyo wuu islaamay waxaanu ka mid ahaa berigii dambe raggii muslimiinta islaamka u dagaalamayay bale waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka mid ahaa raggii faqiif laftooda kula dagaalamay daa'if markii dambe reer hakiif rag ka mida baa la yidhaahdaaba iyaguna arrimahan iska diiday markii ay cidhiidhigan badan iyo waxaan dareemeen iyo daaif meel yaroo cidhiidhiya inay ku taalo dhan walba muslimiina ka xigo waxay sheegaan culamaai taarikh curwata ibnu mascuud athaqafi inuu isna iskaga yimi islaamay oo nebiga calayh salaatu wasalaam oo madiine kusii socda inuu soo gaadhay oo dabeetana islaamnimadiisii caddaystay oo ku noqday tolki oo is yidhi waxu sheeg dad aadna way u jeclaayeen laakiin gurigiisii intuu tegey bay yidhaahdeen buu adimay dabeetana mid baa gamuun ku dhuftay gamuunkaasi uu u geeriyooday baa laydhaahaa waxaanu ku dardaarmayn shuhadadii muslimiinta ee markii xisaaru daa'if socday meeshii lagu aasay in lagu aasay riwaayaadka siirada qaar ka mid a ah, ibnu isxaaq baa biduuni isnaad ku arooriyey inkastoo muusa bnu cuqba uu isagu khilaafay oo uu leeyey xajatu abibakar baabuu islaamay ee wakhtigaa muu islaamin ibnu kaiirna riwaayadda ibnu isxaaq buu xoojinaya wallahu aclam ilxaqiiqa ramadaantii sanadkii sagaalaad yani sanadkii dambe ramadaanteedii ayay nimankii reer taqiif is yidhaahdeen dhibtan iskaga baxay wafdi soo dirteen uu hogaaminaya ninkii la odhan jiray cabdiyaaleyl ibnu camar cabdiyaaleyl ibnu camarku waa labadii nin uu nebigu magangeliyada weydiisanayay berigii uu meesha tegey daa'ifee hore lasoo dhegxamaynayey cabdiyaaleyl ibnu camar kaasoo saddex ninoo reer banu maliki la socdaan iyo laba nin oo axlaafta ka tirsan ama ayaa yimi muqiirata bna shucba baa soo arkay baa la yidhaahdaa dabeetana wuxuu u sheegay abubakr sidiiq abubakarna markaasuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu aad buu ugu farxay inayna markaasi soo islaameen waa caamul wufuudka dambe aynu ka warrami doonno insha allahu tacaala ayay soo islaameen oo yimaadeen waxaa la yidhaha muqiira markaa wuxuu baray aadaabta islaamka iyo nebiga markay u waxay odhan doonaan say taxiyadii islaamiga ahayd ee say u salaami doonaan iyo nebiga say ula hadlayaan iyo inay aamusaan nebiguna wuxuu dejiyey baa laydhaha calayhi salaatu wasalaam qubo masaajidka agtiisa ah oo halkaase uu yidhi ha ka dhegaystaan qur-aankana ha maqlaan muslimiintu siday u tukanayaanna ha arkaan islaamnimadoodiina way muujisteen kadibna waxaa la ydhahdaa abusufyaan ibnu xarbi iyo muqiirata ibnu shucba baa lagu soo daray oo waxaa la yidhi ha la dumiyo sanamka meeshooda yaallay la ydhaha laata laata iyaga agtooduu ooli jiray culamaai taariikhna rawaayado badan bay sheegaan markaas waxaa la tilmaamaa nimankani markii ay yimaadeen waxay idhaahdeen waanu islaamnay laakiin codsiyay la yimaadeen horta annaga salaadda hanalaga daaya bay dhahen waa islaamaynaayeen wuxuu ku yidhi baa la yidhi nebigu laa khayra fii diinin laysa fiihi rukuuc diini khayr ma leh aan cidiba rukuucaynin taasi khayr male buu ku yidhi ibnu isxaaq baa isnaad mucadala ku soo arooriya waxay kaloo sheegteen calaa kulli xaal sunani abi daauud isnaad xasan lidaatihiya waxay ku sheeganayaan inay yidhaahdeen zakada iyo jihaadkana hna laga daayo waxaa la yidhaahdaa kuwa nebigu wuu aqbalay dabeetna waxaa la yidhahda jaabir ibnu cabdilaahi baa maqlay isagoo nebigu leh sayatasaddaquuna wayujaahiduuna idaa aslamuu hadday islaamku soo galaan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan yani waa iska hadalay sheeg sheegayaan hadday islaamnimadu soo cagaha soo geliyaan waana sadaqadaysan doonaan waanay jihaatami doonaan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxyaabahay sheegteen baa la yidhaahdaa waxay weydiisteen weysada in laga dhaafo dhulka iyagaa qabow in loo daayo nebiidka waa iska nebiidku waa nooc biirka ka midoo kale oo meesha idaa qabow waxoogaa aanu cabno waxaasoo dhanna waa laga diiday al uli aal u diiday nebigu alayh salaatu wasalaam si axaadiista musnadu imaamu axmed ku taalla ay tilmaamayso waxay kaloo codsadeen ababakr aqafina in loo soo celiyo waa qoladii uu nebigu yidhi addoommihii ciddii soo dhacda waa xor mid ka mida ah bay dhaheen naloo soo celiya kaana wuu diiday baa la ydhaha nebigu alayh salaatu wasalaam intii ay meesha joogeen cumaan ibn abilcaas ayaa ugu fiicnaa baa layidhi qur-aan barashada iyo tafaquha diinta iyo waa ka iyagaanu nebigu amiir isaga uga dhigay ninkaasaa idinku aqoon badan baa laydha isagaa idiin ah haddana da ahaan ragga meesha marayay baa la ydhahdaa waa u yaraa isagaase looga dhigay amiir markii ay islaameenna nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aalo badan bay weydiiyeen xataa saxaabada suaalay weydiinayeen su-aalahay saxaabada weydiinayeen waxaa ka mida baa layidhi war qur-aanka saa axzaab uga dhiga saa u qaybsataan qur-aanka yani maalin walba xisbi qofku inbuu akriya saad u akrida waa kuwii ku lahaa saxaabadu waxaanu u qaybinaa saddex suuradood shan suuradood yani saddexda suuradooda hore waa xisbi maalin la wada akhriyo shan suuradooda ku xiga toddobada suuradooda ku xiga koob iyo toban suuradood saddex iyo toban suuradood iyo xisbulmufasal xisbigan qaaf ka bilaabma waana tartiibka macruufka ah ilaa hadda ah <clears throat> wafdigu kolayba intii uu nebiga la joogay calayh salaatu wasalaam iyo muqaabalaadkii tirada badan leh ayuu raadeeyey baa la yidhaahdaa markaa rawaayaadka qaarkood waxay sheegaanba ramadaanta inteedii dambeba xataa inay soomeen baa la sheegaa waxaanay nebiga la joogeen calayhi salaatu wasalaam toban iyo shan maalmood kadibna daa'iftoodii bay ku soo noqdeen iyadoo lasoo raaciyey baa la yidhahdaa abu sufyaan ibnu xarb yani waa sanad kadib baynu israacinay reer faqiif warkooda si aynu isu wada dhaafino iyagoo uu la socday abu sufyaan ibnu xarbi baa layidhi iyo mugiirata bnu shucba athaqafi oo loo soo diray inay laate dumiyaan waxaa la ydhahdaa markay laate rabeen inay dumiyaan ibnu isxaaq siduu soo arooriyo laate dumintiisii buu yidhi dumarkii reer banu haqiif oo dhan baa isu soo baxay baa layidhi oo ooyaya ila ilaah baa la duminayaa meeshan yaalle sanam la caabudo dee dad sanado dhan ay ilaah u haysteen ooyaya markaasaa waxay u haysteen baa laleeyahy dee waxay islahaayeen arigiisa kollay markuu taabto ama gacanta engege ama meelunba engege dee naftaa ka bixi doonta islahaayeen kooxda tan laakiin ayar bay dumiyeenoo xoolihii lagu guri jiray iyo wixii la siin jiray inay ka qaateen waxaa la sheegaa xataa waxay dhahdaan mukiirata bnu shucba si uu sheekooyinkaasi ay wariyaan inkastoo aanay xoog badnayn sanad ma lehe waa sida uu ku soo saaraan une rawaayaan sanad wadanin waxay dhahdeen xataa muhiirat bnu shucba baa ku cayaayaray oo markii uu meesha yimi baa la yidhi mecwalkii mandaraqii yaraaye uu sitay uu rabay inuu ku dumiyo ayuu intuu isla soo dhutaagbu intuu ag dhigay baa la yidhi oo tuuray buu cararay muhiira soo iska dhigay yani kaanamaa nin dee uu ninku aarsaday oo kale markaasa islaamiya wixii inta la wada hadlaa laydhi faarat irabba baa la yidhi ilaahaddii waxba iska celisay yani rabbigii sanamkii waxba iska celisay intuu ku qoslay baa layidhi buu ku soo noqday oo madaxa ka gooye waxoogaagii xoolaana kala baxsaday ka qaaday calaa kulli xaal labadaas saxaabi baa dumiyey laata duuduub ahaan haddaynu qaswada tan dhammayno waxaa la yidhaahdaa axkaamta ku soo degtay gaar ahaan marka tashriica laga fikeray axkaamtu say soo naskhtay u kala dambaysay ayaa inta badan laga fahmaa haddaad garanayso taariikhdii axkaamtaasi ay soo degtay waxaa ka mid a ah baa yidhaha walmuxsanaatu min annisaa ilaa maa malakat aymaanukum aayaadkaasiyaa kusoo degay baa la yidhi maalintii awtaas iyadoo la caddaynayo dumarka lasoo qafaasho ee sibyiga lasoo qabsado iyo haweenka kale yani sibyigaasi raggoodii laga keenay ayaa ayaddani caddaynaysaa baa la tilmaamaa ciddadoodu in bacda alcidda uun loo galmoon karo ciddaduna inay ku xidhan tahay intay uurka ka dhigayso ama xayda hal dhiig intay ka helayso waxaa la yidhahdaa wakhtiga kan raggan mukhanasiinta iska ah khilqatan naaga naagoodka iska ah kuwaasina nebigu wuxuu diiday inay dumarkaba u galaan haswadan intii lagu dhex jiray nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu diiday in dumarka iyo caruurta iyo odayadaba la laayo riwaayaadka bacd axaadii abu daauud uu warinayo inkastoo sanadkiisa waxoogaa nin ku jira ragga baray ka hadlaan waxay dhahdaan wakhtigaa mid khamri cabayna waxa lagu oogay xadkaa lagu oogay oo in xuduudda loo oogi karo daarilxarbiga bay qaar u deliishadaan waxyaabaha haswadatan la deliishada waxaa ka mid ah kaafirka ama mushriga in la isticaanaysan karo maadaama duruucdii eh, safwaan ibnu umaye iyo kuwa kan la qaatay waana qadiyo culammadu ay isku khilaafaan inkasta ay leeyihin shuruud hadday hesho ah caamka inay muslimiintu hogaaminayso oo dee qof iyo laba iska dhex socda ay yihiin waana mas'ala imaamu shaafici uu ku tilmaamayo maalan berigii hore inay mamnuuc ahayd kadibna in la ogolaaday saasaanu imaamu shaafici uu ku tegey markii horena inay mamnuuc ahayd mushrikiinta in la icaanaysto markii dambena in la ogolaaday wallahu aclam ilxaqiiqa waxyaabaha laga faa'iidayo waxaa ka mida ah iyaduna masaladan mualafatu quluubihim in xoolo badan la siin karo imaamka ra'yigiisana inay ku xidhan tahay sida axaadiistii nebigu alayh salaatu wasalaam uu tilmaamayey waxyaaba laga faa'iidaya waxaa ka mid ah jicraana meesha la yidhahda in cumro laga xidhan karayo haswadaasi saasay ku dhammaatay insha allah waxaynugu hadhay hal haswo iyo axdaadtii ugu dambaysay alaxdaad alakhiira waxaynu bixin doonnaa insha allah oo ku saabsan uun caamil ufuud sanadkii nebiga loo wada yimi xajkii abibakar xajkii nebiga xajatulwadaaca ciidankii uu saamay uu nebigu diyaariyaya geeridiisii nebiga calayh salaatu wasalaam intaa waxaa ka soo horreeya inoo hadhay waa ghaswatu tabuuk baraynu insha allah bilaabi wallahu aclam billahi towfiiq